bismi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah rb العaalamiن وslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rab اshrax lii sadrي وysir lii amrي wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlي qala الmuصنif raximah اllah dana وأkhawatuha <clears throat> insib bficl اqalb juزأy ibtida ani ra'ى khlا calimtu wajada ظنا xasibtu وزcمت mع cd xajا darا وjacl ldka اcتقاd وhb tclم wltي kaصyra أيضا bhنصب mbtdا وخاbrا وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زك waxaynu ku soo jirnay nawaasikhdii nawaasikhu ibtida waxaynu soo qaadanay nawaasikda dhow dhinacba laga qaybinayay oo min xayu alcamalu iyo min xayu daatuba laga qaybinayay min xayu daatu marka la eego afaal iyo xuruuf labadaasun bay waa wax xuruufa iyo wax afcaala marka afcaashu waa kaana iyo walaalaheed iyo afcaal almuqaaraba iyo afcaal sharcaa aan bilaabano odanna iyo walaalahoodii xagga daatada marka laga saddexdaasiba waa afcaal wey xuruuftuna saddex bay noqonayaano waa inna iyo walaalaheed iyo la annaafiya liljins iyo alxuruufu lmushabbahatu bilaysa saddex iyo saddex bay ahaayeen markaynu eegno xagga daatada xagga camalka markaynu ka eegnana saddex un loo qeybinayay maa yarfacu lisma wa yansibu alkhabara saddex bay ahaayeen waa kaanayo walaalaheed iyo afcaal almuqaaraba iyo alxuruuf almushabahatu bilaysa saddexdaas xaggaas isku mare iyo maa yansibu almubtadaa eh, wa yarfac alkhabar kuwaasina maxay ahayn ina iyo walaalaheed iyo laa allatii linafyi aljins mid keliya hadhe marka ma yansibuhumaa jamiican wax labadaba nasbinaya mubtadiina waa nasbinaya khabarkiina wa nasbinaya waa dhanna iyo walaalaheeda halkaasuu doonayaan markaa ka waran wuxuu yidhi sheekhu dhanna ay haadaakani baabu dhanna dhanna baabkeedii weeye waa iyo walaalaheed dhanna iyo kuwa camalka kula midka a ah, baabkii lagaga hadlaayey wey insib bificli lqalbi juz-ay ibtidaa acni ra'aa khaala calimtu wajada wuxuu yidhi insib nasbi juz-ay ibtidaa ay juz-ay jumlatin jumlo labadeeda juz jumlada oo daat ibtidaa'in ibtida u saaxiib ah bificli lqalbi qalbiga afcaashiisa ku nasbi acni waxaan ula jeedaa buu ihi sheekhu ficlulqalbiga ra'aa baan ula jeedaa khaalo wa khaala iyo khaala calimtu wa calimtu iyo calimtu wajada wa wajada iyo wajada danna wa danna iyo danna xasibtu wa xasibtu iyo xasibtu wa zacamtu iyo zacamtu macad cadla jirkeeda xaalada ay ahaadeen afcaashaasi xajaawa xaja la jirkeeda xaalada ay ahaadeen daraawa daraa daraala jirkeeda xaalada ay ahaadeen wajacalo la jirkeeda xaalada ay ahaadeen allad jacalahaasoo kaainun kactiqada ictiqado oo kale ahaaday wahab la jirkeeda xaalada ay ahaadeen tacalam wa tacalam tacalamla jirkeeda xaalada ay ahaadeen walatiita kasayaray sayaray kaainun ka sayara waa ka ahaysiiyey oo kala ihi insib nasbi bihaa taa mubtadaan mubtade ku nasbi wa khabaran iyo khabar aydan idtu waa noqday aydan noqdaya noqde wuxuu leeyahay sheekhu waa qaybtii saddexaad waana danne iyo walaalaheed waxaa loo qaybinayaa laba qaybood afcaalulquluubi iyo afcaalu taxwiili labadaasa loo qaybinaya afcaalutaxwiil ama afcaalu tasyiirtaa tirada isku mid taxwiil iyo tasyiir marka afcaasha afcaal quluubka ayaa laba loo sii qaybinaya siduu u marayo ibnu caqiilku saynu tamiimadii kusoo marnayna dee afar bayba noo qaybin tamiimadii afar bay noo qaybin sosama waayahay afartiiba khudariga xagga hoose ka baraarujinaya laba qaybood baa loo qaybinaya bu yidhi yadullu cala alyaqiini wax yaqiin ku tusiya waxee yaqiin ku tusiya waxaa yaqiinta ku tusinaya sheekhu wuxuu ka sheegay shan ra'aa waa ogaaday wey marka ya ra'aahe waa ogaaday marka ama waxaan yaqiinunbu kutusinaya ama dhannu kutusinaya halkee wax laga ogaada qalbiga halkee wax laga malaya qalbiga marka afcaashan afcaalulquluub saasaa loogu magacaabay maaha afcaaluuljawaarix jawaarixda kuma tacaluqaya afcaalulquluub waxaan waxa laga ogaanaya maxay qalbiga laga ogaanaya marka laba mid buu noqonaya inay tahay afcaal alquluub maa yadul ala yaqiin wax yaqiin ku tusiya oo ogaanshaa waa ra'aa kowdhaha iyo calima sow laba ma aha iyo wajada sow saddex ma aha iyo daraa iyo tacalam alfaa bay ku dari jireen oo yadna ogaanshaa laakiin shantaasoo hadda kaaga waa maxay yaqiin bay ku tusinayaan waa ogaan waa cilmigii wey markaa waa maxay ra'aa waa ogaaday wey calimtu waan ogaaday wajada waa ogaaday aye daraa waa ogaaday aye tacallam ogow shantaas maxay noqdeen maa yadullu cala alyaqiin maa yufiidu alyaqiina faqad yaqiin keliya faa'idaynaya wax kale ha u raarraadin qaybta labaadna sheekhu wuxuu ka dhigay maa yadullu cala rujxaan wax rujxaan tusinaya miisaan badnaan wax tusinaya waa malihii wey malihii wey waa inta kale soo hadhay khaala waa maleeyey danna waa maleeyey xasiba waa maleeyey zacama waa maleeyey cadda wuxuu u takfiyey markii hore lilbaruuti nadmi waa cadda cadda u tigiyey ma cadda amana lacagtii buu tigiyey hadday kaa noqota mafcuulkeliya qaadanaysa cadda wuu maleeyey weyaan tani cadda waa maleeyey ah, xaja waa maleeyey jacala waa ictiqaadiye wey saas kugu fasira ya jacalo oo bimacnaa ictiqadaa bimacnaa ictiqado waa inay tahay wuxuu ku saaraya waxaynu soo marnay jacalo min afcaali lquluubiya de taas way rafcin jirta khabarna way nasbin jirta jacalo waxaa jirta min afcaali tasiriya way soo socota jacalo min afcaali tasiriya jirta marka jacalada halkan muxuu kugu qeyday allati allad kactaqad allad kactaqad alladna waa maxay waa fi alladii alladii luqaa leedahay weeya alladii luqaa leedahayba allad laska oranaya marka marka yadii la gooyey laba tii la goyn jire laba laan baa imanayo meeshii loo qoraya allad tafniyadana laba laan loo qoraa jamacana laam keliya la qoraya xagga imlaha markay noqoto waayahay iyo hab hab habsideeda weya amarkaas iy daaimsanta intaas maxay noqdeen waa min afcaal arujxaan rujxaan ba miisaan badnaan bay iyagu waa malihii bay tusinayaan shanta horena maxay tusinayeen yaqiin bay tusinayaan yaqiin ayay tusinayan marka imisu ka sheegay isku wada duuduuba ya imise badan ku sheegay saddex iyo sheegay soo sayarana u geeyo afcaalu tafsiirkii uu ka sheegay afariyo tobankaas sheeg marka afcaal tasiirkuna toddobay noqon doonaa nafsa yar u ka sheegay lixda kalena uu ka tegay xagga dambaan kaga dari doonaa insha alla soo saxiix ma marka insib waa ficil amar nasaba yansibu min baabi daraba yadribu insib saasay noqonaysaa unsub iyo waxaan isku odhan insib wey idrib oo kale de kun nasbi bificli qalbi maad garanaysaa mufradun mudaafun ilaa macrifatin yacum qaacidadii ahayd weeyaan mufradun mudaafun wa miluhu lmufradu id yudaafu fafham hudiita rushda ma yudaafu nasri waa kila qawaacidkiisa marka mufradka hadda macrifo loo daafiy caan buu faa'ideeya wain tacuduu nicmat allaahi nicmat allahi imika wa maay waa mufrad mudaaf limacrifa soo ma waa nicmooyinka oo dhan wey bificli qalbi iminka waa maxay alqalbi baa loo daafiyey oo soo ma ya marka afcaal baa loo bificli qalbi biafcaali qalbi baa la macnata ficlu qalbigaad ku nasbinaysaa juzay ibtidaa'in idaafadani waa liadna mulaabasa waxaynu odhanaynaa juzay jumlatin jumlo labadeeda jums jumladaasoo daat ibtidaain ibtida u saaxiib ah acnidan muxuu ka wadaa acnidan wuxuu ka wadaa afcaasha loo yaqaano afcaal lqulub qaar laazima jira xitaa ya afcaasha loo yaqaano afcaalqulub ma waxad moodsa in lama mafcuul wada qaadanayso ya qaar laazima jira sheekh waxaa jira qaar hal mafcuul keliya qaataa jira markaa saa darteed wuxuu ku leeyahy afcaalqulub o dhan ha u soconuna ha u moodin saa ha u qaadanine waa ra'a iyo khaala iyo calimo iyo kuwaan kuu sheegay weyaan bu marka ra'aadu waxaynu nidhi waxay tusisaa maxay cilmi iyo ogaan bay tusisaa sooma baytushacarkaasa u daliila ra'aytu allaha akbara kuli shayin muxaawalatan waakarahum junuuda ra'aytu allaha ilaahay waxaan ku ogaaday akbara kuli shayin shay kasta ka ugu weyn inuu yahay muxaawalatan xagga awoodda aarahum inuu yahay ka ugu badan junuudan xagga colaalka wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu maxalushahidka maad garanaysaan ra'aytullaaha abara allahna waa mafcuulkii kooaad abarana waa mafcuulkii labaad wey markaa ra'aa baa loo isticmaalay ra'aa bimacnaa dhanniina way jirtaa innahum yarawnahu baciidan wanaraahu qariiban aayad keliya laga watano innahum ayagu gaaladu yarawna waxay u malaynayaan hu bacsiga baciida mid fog bay u malaynayaan wanaraahu qariiban annana waxaan ku ognahay buri ilahay inuu dhow yahay wuquuciisa iyo dhicitaankiisu waa ra'aadii calima tusaalaheedu waa maxay calimtu zaydan zayd waxaan ku ogaaday akhaaka walaalkaabaan ku ogaaday waa labadeedii mafcuul bay haysataa baytu shaacirkaasina waa u daliil calimtuka albaadil almacruufi fambacathat ilayka bi waajifaat shawqi wاlmali baytu shacirkaasa u daliil calimtuka albadil almacruufi fambacathat ilayka bi waajifaatu shawqi walmali waa baxrubasiid calimtuka waxaan kugu ogaaday albaadil almacruufi ka wanaaga dhiibe ee bixiya fambacaat waxa soo kicisay bi aniga ilayka xaggaaga waajifaatu shawqi hilowga kuwa kiciya walmali iyo ididiilada kuwa kiciya asbaabtiisa iyo dawaacidiisii baa dabada iga soo riixday buui kadibna waan kuu imidayba maxalusheedka maad garanaysaan calimtuka albaadila calimtuka kaaftani waa mafcuul awelgii albaadilana waa mafcuulu aanigii weeyaan marka almacruufa haddaad nasbisid waxa iska laayo albaadila baa mafcuul haysataa haddaad u daafaysidna waa caadi wajada iyadoo bimacnaa calimi waa tan wain wajadnaa akarahum lafaasiqiin intan waynu soo dhigana intan maxay ahayd intan waa maxay manaafiya waa mukhafafatun min ahaqiila wakhufifat ina faqala alcamalu watalzamu allaamu ida maa tuhmalu warubama istuqniya canha in bada maa naaiqun araadahu muctamida waynu soo qaadana sooma maxaa u daliila iminka laamti baa joogtada lafaasiqiina sababto laamta faariqadii ku jirta marka waa mukhafafatan min ahaqiila intii naafidaha u malayn wain wajadnaa waxaan ku ogaanay akarahum badankooga lafaasiqiina baan ku ogaanay iyo baytushaaciriyadu malay aayadda qur'anka inoogu daliila daraana waxaa inoogu daliila baytushaacirkan duriita alwafiya alcaahda yaa curwa fakhtabid faina ikhtibaaan bi wafaai xamidu duriita waxaa lagugu ogaaday alwafiya alcahda baa lagugu ogaaday mid balan oofin badan yaa curwo iyo yaa curwa labadooba ba banaata luqatu man yantadir iyo luqatu man laa yantadir yaa curwa curwow ee fakhtabid majeero oo kamo faina ikhtibaaan kamasho bilwafaai balan oofinta la kaftaa xamiidun ay maxmuud mid lamahadiyo weeyaan maxalusheedka maad garanidin duriita alwafiy alcahda alwafiy alcahdi alwafiy alcahdu intu way noo banaan somaade alwafiy alcahdi waa loo idaafeeyey alwafiy alcahdu faacilba waa haystaaba alwafiy alcahda mansuubun eh, cala tashbiih bilmafcuul bihde inta mutamiyoodayn kuso marnay saddex banaayina miduna dul taagnaan alwafiy alcahdi wuu khalday alwafiy alcahdi wuu khalday alwafiy alcahda wuu may waar muuqadna tawjiihaad baa jire dhegtuna forin horta wax u fiirso saxiix laguma degdego dadka isilaali waaya maxal shaahidku markaa waa maxay ficilkii labada mafcuul gudbay haddii majhuul loo binayo kii koowaad maxaa laga dhigaya naaiba faacilkaasa kii koowaad noqonaya duriite ega naaiba faacilka waa maxay naaiba faacilkani kii koowaad buu taagan yahay alwafiyana waa mafcuul kii labaad weeyaan tacalam tusaalaheedna waa tacalamtani bara maaha tacalam bara maaha tacalam waa ogo weeyaan tacalam bari wey jitaal mafcuul bay qaadataa tacalam falaysa almar'u yuuladu caalima walaysa akhuu jahlin kaman huwa caalim tacallam mafcuulkeedu waaba goanya tacallam ilcilma sheekh cilmiga barade falaysa almar'u yuuladu caalima ruuxa maysagoo cilmiluma la dhaa may waa la bartaa waa la tabcaa soo ma waka tacallam markaa waa ogo beed shacirkana u daliila yaclam yaclamba tacallam inaan jirin tacallam shifaa nafsi ma inayn yaclam bina leey yaclam ya tacallam inayn tacalm shifaa nafsi qahra caduwiha fabalig bilطfi fi taxayuli wlmakri tacalam ogow shifaa nafsi nafta caafimaadkayga iyo bogsiimahayga waxaad ka ogaataa qahra caduwiha cadawogay ka adkaatay inay tahay cadaweyga hadday meel iska dhigto way caafimaadaysaa waaya fabaaliq haddaba ku xeel dheerow bilutfin si dhibirsanaani ku jirto fi taxayuli xeeladaysiga iyo walmakri shirqoorka cadowga aad u dhigaysid ya si dabacsanaana u soco buu kuleeya maalushahidkina wa maay lakin tacalam shifaa nafsi qahra shifaa mafcuul awl qahra mafcuul aani wa haadihi mufruul afcaali dal tacliiq yahay buu wahadiha wahadiha ya mithlul afcaali ba wahadihi muthulul afcaali weeyaan madarkiisa halka qoran tahay muthul baa loo dabdinaya waa maxay ismiga xarafka u dambeeya ka ka uu muctal yahay jamciisa maxaa la yidhaha kitaab baa iminka jamciisa ken kutub rasuul bal jamciisa ken rusul mithaal muul markaas kale mil iyo waxaan hau dabtin waa muul weeyaan tusaalayaasha yaqiinteena tusinaysa weyn tii rujxaanteena tusinaysana waa tan khiltu zaydan zayd waxaan u maleeyey akhaaka walaalkaa baan u maleeyey iyada oo khaali bimacnal yaqiin ku so arortayna waa tan دعاني الغوانعا ما هن وخلتني لي اسم فلا أدعى به وهو أول dacaani waxay igu magacaabeen bu yidhi alkhawaani dumarkii quruxdooda ku kaaftoomay ee wax laysmarmaryo oo laysku dhoobo dhoobo ka maarmay tii ilaahay u dheliyaa ku fillaatay taasi ku qanacsan yihin dacaani waxay igu magacaabeen samaana lama mafcuul ba gudbi jirta iyada lafteeda lama mafcuul gudbaysa dacaani waxay igu magacaabeen buu yidhi alkhawani ay iigu yeedheen alkhawani kuwii quruxdooda ku kaaftoomay amahunna adeero bay yidhahdeen buui ya adeero bay yidhahdeen buu yidhi wakhiltunii waxaan isku yaqiiniyey buu anu liyasmun ay kainun liyasmun inuu magac ii sugan yahay baan anna oo falaa udcaa bihi magacaa ii sugnaaday aan la iigu yeedhayn walxaal baan la iigu yeedhayn huwa isagu awaligu horreeyey dee adeerada magaca ka horreeyey maxamed baa la jiray iyagina maxay la taagan yihin adeero markii isfiri weynaysiinaya bay dhahdaan sooma adeer bay ka ya <laughs> waad sii fogaanaysaa adiguna de sooma marka waa maxay wakhiltunii wakhiltunii liyasmun khiltunii nuunkan waa nuunulqayad muna mafcuulka kood shaqayn liyasmun de wixii noqon jiray khabar unbaa noqonaye so jumladu mayna noqon jirin jumladu mayna khabar noqon jirin jumladana noqonaysa maanta mafcuulkii labaad mafcuulki labaad jumladana fi maal nasba mafcuulki labaad noqonaysa waa mid labaadna ogow e labada labadoo damiir e ku jira labadaba ina wax ku dhacaan baa dhici karta tadiyo yadoon meel keliya ka wada dhacaya waaya sheekaasi waa absaamay waayahay dhanna tusaalahagii dhanantu zaydan zayd waxaan u maleeya saaxiiba kabaan u maleeyey dhanna oo bimacnaa yaqiinina u jirta wadannu anlaa malja'a min allahi ilaa ilayh xasiba oo malihii ah xasibtu zaydan zayd waxaan umaleeye saaxibaka saaxiibkaa baan umaleeyey iyadoo yaqiin kuso aroortayna waa tan xasibtu tuqaawal juuda khayraa tijaaratin rabaaxa nidaama almaru asbaxa haaqila xasibtu waxaan ku yaqiiniyey buu yihi atuqa alla kacabsiga waljuuda iyo deeqda khayra tijaaratan ganacsi kuwa ugu khayr badan inay yihiin rabaaxan xagga macaashka idaa ma yaa aaliban khud faaidatan maa bacda idaa zaaida maadaas ka tuur idaa asbaxa marka uu ahaado almaru ruuxu asbaxa uu ahaado haaqina mid culus ruuxa markay naftu ka baxdo wuxuu la dhaadhaco maxaa ugu fiican alla kacabsi iyohe iyo deeqdee hore uusii marsaday sii horumarsaday labadaashaaqilka wuxuu kaa kinaayonaya waa marka geeriyooday weeyaan maxalushahidka maad garanaysaan xasibti oo bimacnaa yaqiinti wey xasibtu attuqaa waljuuda khayra attuqaa iyo khayra bay u haystaan zacama zacamina waa tan wuxuu yidhi fain tazcuumiinii fain tazcumunii kuntu ajhalu fiikum fainii sharaytu lxilma bacdaki biljahliibu fain tazcuminii haddii aad ii malaynaysid buu yidhi kuntu inaan ahay ajhalu mid xadgudbaya fiikum dhexdiina oo ku degdegaya fainii anigu sharaytu waxaan kusoo iibsaday alxilma dulqaad bacdaki adiga dabada biljahli jahligii adigu ogey dulaad baan kusoo iibsaday sheekh baa noqday wil safka horan ku jira haddayla soo gabaday ya bacdaki way waaleen wax sooma maxalu shaahidku waa maxay tazcumunii tazcumunii mafcuulkii koobdaasata kuntu ajhaluna jumladaasaa khabarkii noqonaysa cadda iyadana waa tan falaa tacdudi lmawlaa shariikaka fi lghinaa walaakinama almawlaa shariikuka fi lcudmi falaa tacdud ilmawla saaxiibka ha u malayn shariikaka ka kugula wadaaga fi lghinaa hodantinimada markaad wax yar haysid shilmaan yar markaad haysid ka saaxiibku idha ee maalmahaasi kaa garab badan kaamaha saaxiibku yidhi kaa saaxiibka ha u malayn walaakinama almawla saaxiibka dhabti ihi shariikuka fi lcudmi waa kala-aanta iyo markaas faqriga tahay saaxiibkula kaasa saaxiiba laakin shilin waa in dadka kale taqaanid waayahay waa ka halkaa hoosta kaale wainii lauطi lmaala man kana saaila waakfiru lilmawla almujaahiri bidulmi wainii mataa matuul fi nisaari man lahu fama baynana cinda shadaa'idi min sarmi wainii anigu uri lauci lmaala xoolaha waxaan siiyaa man kaana saa'ilan ciddii weydiisataba waan siiya waakfir waan u dhaafaa buri lilmawla saaxiibka almujaahiri ee la jahre cadaysta biulmi saaxiibka dulmiga cadaystana alla ilah waan iska dhaafa waan u dhaafaa wa inii aniga mataa maa tigfini markaad igu ogaatid saariman mid goynayn lahu saaxiibka famaa baynanaa dhaxdayada ma aha cinda shadaa'idi dhibta agteeda min sarmin wax goyni hadday dhibaata timaado mey ma gooyo buui so maaragti saaiibka ibnu turaydna waa halka hoose wada wuxuu yidhi wannaasu kulan in baxadta canhum fii kuli akhdaari lbilaadi wlqura cabiibu dhawi lmaali wain lam yaطmacuu min kamrihi fii jurcatin tashfi sada wahum liman amlaqa acdaaun wain shaarakahum fima afaada waxawa muxuu yidhi wannaasu dadku kullan dhammaan in baxadta canhum haddii iyaga aad baadho fii kulli akhtaari lbilaadi beledyada oo dhan walqura iyo daabiyadaha cabiidu dilmaali ka u saaxiibkay addoommooyin ninka maal kale ayay he daba raxlayaan wain lam yadmacuu yayna quudaraynba min amrihi maalkiisa badan fii jurcatin kabashabayna ka uudarayn kabashadaasoo tashfii bogsiisa asada oonka iyo haraadka wahum dadku acdaaun cadowbay u yihiin liman ruuxa amlaka faqiirooda ninka faqiirka saboolkaana colba u yimba cadowbay u yihinba wa in shaaraka haba la wadaajiye hum ayaga fii afaada wixii uu soo faa'ideeyey oo waxa uu koobay haba la wadaajiye haddana colba u yi maadaama faqiiru yahay he haddii uu haya baashii macaanaydna way daba dhaclayaan mugi iska dhaafeeg xata alkilaabu xata alkilaabu idaa ra'at daa hratin xanat ilayhi waxarakat adnaabaha waidaa ra'at yowman faqiiran mucdiman harat calayhi wakasharat anyaabaha xata alkilaabu xiitaa aydii buu yidhi idaa ra'at markay aragto daa ahratin mid hodantinimo u saaxiib ah xanad ilayhi xaggiisa usoo elelada buuli waxarakad waxay soo dhaqdhaqaajisaa adnaabaha dabadeeda waidaa ra'at markay aragta buuli yowman maalin faqiiran mid saboolo oo mucdiman la weysiiyey oo waxba aan hayn shilinba ya harrat alayhi way ku qaylidaa wa kasharat waxay soo siibtaa bui anyaabaha micyaheegay soo siibtaaba bal baasha ka war maal xayawaankii ba halkaa maraya moogta waa halis wey markaa saaxiibka inoo geliya waa kaasun ayagn waana dadka kale taqaanide waka xajaan waa ka niyad mashaadkeegii qad kuntu axju abaa camrin nakhaaiqatin xataa alaamat binaa yowman mulimaatu qad kuntu waxaan aha buui axjuu mid u maleeya abaa camrin abaa camar waxaan u malayn jiray akhaatiqatin kalsooni walaalkeed nin lagu kalsoon yahay baan u malayn jiray xataa alamat binaa ilaa ay nagu degtay binaa anaga mulimaatun musiibooyin musiibo weyn baa nagu degtay marka maan bartayba ya in lagu kalsoonaado iska daaye ya markaasaan bartay bu cadaaday wuxuu yahayba maal shahidka maad garanaysaa axjuu abaa camrin akhaa abaa iyo akhaada weeyaan jacala tusaalaheedi waa kano bimacnaa ictiqadaa wajacaluu waxay ka ictiqaadiyeen wey waxay ictiqaadiyeen almalaa'ikata malaa'igtii alladiina malaa'igtaasoo hum ayagu cibaaduraxmaani a inaatan bay u ictiqaadiyeen almalaa'ikata iyo inaatan bay u guubta oona bimacnaa ictiqada wey markaa jacalada wuxuu ku qeydaya bimacnaa ictiqada wuxuu ku qeydaya mid bimacnaa sayara abaa jiro min afcaali tashiiriya way noo iman doontaa min afcaal muqaarabo walaalaheediina way jirtaayo tarfacu lisma wa tansibu alkhabara iyadoona soo marnaba hab miya waa tan iyadana hab sideedaa ku daaya yadana faqultu wajirnii abaa malikin wailaa fahabnii imran halika mutaqaaribu mogtahay faqultu waxaan igu hi ajirnii isamata bixi o i badbaadi abaa maalikin ya abaa maalikin abaa maaligow wailaa haddii kale fahabnii waxaad ii malaysaa imra'an ruux oo ah haalikan halaagsamo baaba'ayba ya ilaa istinahaas ma mutasil ba mso muqadci in iyo laa isku idqaamo wey waa halis wey ah, waxyaalaha imlaha waa halis weeyaan in ilaa weeyaan hadii lagu hahda istisnaan waa munqaic mutasil anta mutasilun le biljahli munqaicun can ilcilmi bay noqonaysa jahlina waad la xidhiidsatay cilmigiina waad ka go'day waddadaadaba ma haysi waka marka habni waa kii koowaad imrana waa mafcuulkii labaad e, imrana kii labaad noqon halkana waa iska sifo wey halkaa ila socda acni ra'aa soo ma aragtaan ma aragtaan halka mada ilma saan cilmiya wanabaha musanifi biqowli acni halkan no egda qultu ajirni abaa malikin beydka hoostiisuna maydaan arkin acni ra'a muxuu yii wuxuusaa u leeyahay afcaalu quluubka waxa ka mid ah wax laba mafcuul nasbiya waa ra'a iyo waxa ka dambeeya waa yahay waxa kaloo kamida ah kuwa aan sahaynoo laba mafcuul aan nasbina laba loo qaybiyo mid laazime iyo mid mutacadiyo hal mafcuulba jabuna zaydun zayd baa fulayoobay halkee laga fulayooba horta sheekh halkee laga baqda de qalbigaa laga baqda aaw miyadaa laba mafcuul qaadato waa laazim jabuna zaydun waa facule facul mina laazim aan jirin facul mubcad aan jirin marka iyadoo afcaalqulub hadana laazim tahay marka acnida ogow afcaal waxaa jirta afcaalquluba oo waxbaba aan gudbin jabuna kamid waxaa jirta mid hal mafcuul qaadanaysa keliya halka wax laga dhaca nafartaad ka naqdaa qalbigaa wax laga dhaca sooma halka wax laga jeclaada qalbiga sooma waka eeg karihtu zaydan zayd baan nacay zayd baan hiifay waan nacay haye hal mafcuul ba qaate marka acniida macno kugu tusinaya sheekh yo ogow ha wada moodin afcaalulquluub inay laba mafcuul wada talado afcaalquluub qaar laazimaba jira qaar hal mafcuulun qaataana way jiraan saa wayna nula socotaan afcaalu waa kuwan walatii ka sayara ilaa aakhirihi waa afcaalu tasyiilkii halkaasu ka sheegay sayaru ka sheegay sayartu tiina ibriiqan dhoobadii baan kildhi ka dhigay waad ka wareejisay markii hore ay ahayd maxaad ka dhigtay kildhi baad ka dhigtay dhoobadii intaad samaysaad kildhi ka dhigtay xaaladeediiba xaalad ahayn maanad u bedelin waa taxwiil wey jecalaa ka mid a jacala ka mida waqadimna ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaa mansuura waqadimna waxaanu u qasabay ilaa maa camiluu wixii ay shaqeeyeen oo min camalin camaluna fajacalnaahu waxaanu ka ahaysiinay habaan bood mansuuran la firdhiye ya habaan mansuuran baan ka dhigin maxalujaadku waa maxay fajacalnaahu habaan bimacnaa sayaro wey waxaa ka mida wahaba wahabani allaahu ilaahay hayga dhiga fidaa'aka furashadaada waxaa ka mida ya takhida kamid takhidad waa sida takhida weeyaan latakhidta alayhi ajra qirada waa latakhidta maxal shahidkina saas noqonaya latakhidta alayhi ajra latakhidta qiradaas u jeeda marka takhida weeyaan waxa kamid ah ittakhadoo caadiya wattakhada allahu ibrahima khaliila ibrahimiya khaliila taraka kamida wa tarakna ba'dahum yawma idin wa tarakna waxaanu ka ahaysinay weeyaan waxaan ka tagnay ma wataraknaa waxaan ka ahaysiinay bacdahum barhkooda yoomaydin maalinka yamuuju fii bacdin mid barhka kala dhex gelay baydkana ka mid a warabaytuhu warabaytuhu xataa idaa ma taraktuhu akha alqawmi wastagnaa can ilmasxi shaaribu waa baxro tawiil weeyaan warabaytuhu xataa idaa ma taraktuhu akha alqawmi wastagnaa can ilmasxi shaaribu tamaada xaqidaa liman waa lawaayadii lawaayadahu llahu ladii huwa aalibu odayba inankiisa ka cabanaya oo caaqbigu noqdu leey warabaytuhu waan koriyo waan barbaariyey macalduufkaan ka masxuuli xataa idaa maa karagtuhu markaan ka ahaysiiyey akha qawmi qoomka walaalkood xilimaan qoomka walaalkii noqonada waa marka lagu soo taabageliy kolka yaa ku tirsanayo ma lagu tirsada ya waa lagu soo taabageliyo lagu soo dhoodhoobo nin weyn baa laga dhigo raggii baa lagu dhex warabaytu waan soo barbaariyey bui xataa idaa maa taragtu markaan ka ahaysiiyey akhalqowmi qabiilada walaalkood oo wastaqnaa ka deeqtoonaaday canilmasxi masaxaad shaaribu shaaribihiisii macalduushkaa lagaa masixi jiraad ka garanaysa halka sheekhow iskamaad soo leekaano haye takamada wuxuu asturay u qariyey xaqi xaqii anigu aan ku lahaa aan ku lahaa aasay daaliman xaalo u yahay dulmiyaya walawaa yadii gacantaydii ayuu laabay lawaa ha laabo yadahu gacantiisa allaahu ilaahay ilaahay gacantiisa ha laabo alladii allaha sawaqa ilaaha ka sareeya ee ka haalibka ihi ee ka adaghe gacantiisa isnaa laabo waa halis wey mota maalushaydkeenu waa maay ya xataa ida taragtuhu akhal qawmi taragtuhu waa mafcuulkii koobaad akhal qawmina kii labaad buu noqonayaa wa radda radda wey radda radda ayaa iyaduna ka mid ah radda waa afcaalu tasiirkii sooma hadde afcaalu tasiirkii weyaan ramal xidhan niswata ali xarbin bimiqdaari samadna kitaabka loo kala qorya ma jiro lahum waaya halkaasi baykaa jabaya waa baxruwaafirki taqaaneen mowta rama alxidithaanu niswata aali xarbin bimiqdaarin samadna lahu sumuda inasaataan filaya lahuna dajre bid rajabay lahu yuu qoraya lahu qoraya maasha maanta isku kii qaban wey bidin lahuna uma dhaa si alla si aan idhaa bimiqdaarin samadna lahuna sum adu isku gee waa kaas ya markaa lahuwa marka daba waxaa tiri war waa malaasaa weeyaan waa lahu soo ma odhan maasha allah رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا فرد شعورهن سود بيضا ورد وجوههن البيض سودا rama waxay ku ganeen bu yidhi rama wuxuu ku ganay alxidithaanu samanku niswata aali xarbin ree aalu xarbin dumarkoogii bimiqdaarin dhibaato ayuu ku ganay samadna ay la murugoodeen lahu miqdaarkaa dartii sumuudan murugo ay la murugoodeen wayaalaha adodaada weyan bimana xazinana way noqotaa ah, bimacnaa faraxtina way noqotaa samadnadan faraxtina way noqotaa murugana way noqotaa faradda wuxuu ka ahaysiiyey miqdaarkaasi wuxuu ka ahaysiiye radda u celiye iska ilaalaad saan waata bimacnaa sayaro weeyaan faradda wuxuu ka ahaysiiyey shucuurahunna timohoogii timihii asuude ee madmadoobaa biidan cadaan bu ka dhigay way cadaadeenba warada wuxuu ka ahaysiiyey wujuuhahunna wejiyadoodii wejiyadii albiido ee cadcadaana suudan madow wejigooina mabaarki karsid buui maxalushaadkiin inooga socno mad garanaysaan faradda radoo bimacnaa sayaraa faradda shucuurahunna biidan waradda wujuuhahunna suudan misle faanaynta waay markaa warku wayni dhamaystiranta macalmacnihi waynu fahnay macalaabyaadu daliilkaad waan fahnay la tahay waayahay laqmadu mar yar eeg hadaba wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala insib nasbi insib nasbi juz-ay jumlatin jumlo labadeeda juz jumlada oo daat ibtidaain ibtida u saaxiiba bificli qalbi qalbiga afcaashiisa ku nasbi acnii ficlulqalbiga waxaanu la jeedaa ra'aa waa ogaaday khaala waa maleeyey calimtu waan ogaaday wajada waa ogaaday dhanna wadanna waa maleeyey xasibtu waxasibtu waan maleeyey wazacamtu waan maleeyey maca cadda caddala jirkeeda xaalada ay ahaadeen cadda waa maleeye wey xajaa waa maleeye lajirkeeda xaalada ay ahaadeen daraa waa ogaaday lajirkeeda xaalada ay ahaadeen wajacala waa ixtiqaadiyey lajirkeeda xaalada ay ahaadeen allad jacalahaaso waa luqatun fi alladii waaniga ku yidhi allad jacalahaaso kaainunka ictiqada iyo ictiqado oo kalaa ictiqadi waa siladii weyan alladkan laba mawsuule siladeeda waa jaariye majruurka waayahay wa hab habna jirkeeda xaalad ay adeen hab male wa tacalam tacalamna jirkeeda xaalad ay adeen ogow wey walatita waa mubtade walatita ka sayarayka inuu ka sayara waa ka ahaysiiyey oo kala ah walati waa afcaasha walati afcaasha ka sayarayka inuu ka sayaro waa ka ahaysiiyey oo kala ah insib ku nasbi bihaa afcaasha mubtadaan mubtada ku nasbi wa khabaran iyo khabarkan u afcalu tasiirkiide aydan ficil masterkan markasta wuu inagu soo noqnoqdaay waa aada yaiidu aydan ka baaca yabiicu baycan waa masterka wey markaa ficilkiisi waajib baa loo goya ad aada yaiidu aydan idutu waa noqday aydan noqod ayaa noqday waay wakusa bitacliiqi walilqaa'i maa min qabliha walamrahab uzima wuxuu yidhi wakusa wakusa waa lagu gaar yeelay wakusa ku gaar yeel haadihi siiqa sida hadaynu nidhaahno wakhusa haddaynu nidhaahno waxay ixtimaashahay saalixatun eh, bisiiqatayn labada siiqaba way usuubata labada siiqa maxay inaynu amar ka dhigno wakhusa ku gaar yeel iyo wakhusa waa lagu gaar ficil maaduu mabniyu lima lam yusame faaciluya labadaba waa suuragal macnuum baa isbedeliyo maadaasa isbedelasa marka maa haddaynu ka dhigno khusa amar maadu mafcuul bay noqonaysa haddaynu ficil maadi ka dhigno naayb faacilka bay noqonaysa wakhusa ku gaar yeel bitacliiqi tacliiq ku gaar yeel walilgaai iyo ilqe ma ficil ku gaar yeel istaqara sugnaaday min qabli hab hab ka hor ficilkii ku sugnaaday tacliiq iyo ilqa ku gaar yeel wahab wowga qaado habta uge whabhab waa mubtada mowta biqasdi lafsiha qad ulzima waa la laazimay huwa hab almra ay siiqat alamri amar siiqadii baa loo laazimay hab taasun weeyaan ya wahabadii caadigaha ah soo ma garanaysin ya taas yad waxay noqonaysa waa min baabi kasaa wa acaa bay noqonaysaa yadu wahaba yahabu hab saasay noqonaysa xaggaas kaa tagta haddi ad aragti soo ma qasho laakiin tan maxay laazimaysaa iyadu amarkaas bay laazimaysaa iyadu waaya kadaa saasoo kale weeye tacalam tacalam tacalamna waa sidaa iyadna maxay laazimaysaa amar bay laazimaysaa waaya oo yatacalamu iyo mutacalim iyo sawta jiraan dee waa meelo kale sheekhe baabkan markaan joogno labadan waxaan ku qaydinana maxay amar baan ku qaydinaa hab iyo tacalam baynu ku qaydinaa waligayri maadi wowga qaado wajcalna yeel kulamaa xukun dhammaantii zukina la ogaaday huwa maaga lahu maadiga loo ogaaday kaa inan mid u sugan ka yeel likayrmaadi maadiga ayrkii min siwaahumaa labadaa wixii ka soo haday xaalada uu sugnaaday halkan sheekh wuxuu kaga warramaya afcaashii afcaalulquluub iyo afcaalutaxwiil baynu usoo qaybinay afcaalulquluubkiibaa laba loo qaybinaya mid mutasarifa iyo mid hayru mutasarifa a hab maxaa ka horreeyey dib u nuqaad u cashirka ku noqo hab maxaa ka horreeyey ra'aa kowdhaha ra'aa iyo khaale iyo calimo iyo wajado iyo danna iyo xasibe iyo zacame iyo cadde iyo xajaa iyo daraa iyo jacla waa imisa koob iyo toban mani ko toone sooan khalday koob iyo toban baa ka horreeyey de sooma koob iyo tobankaasi ka horeeya waxay gaar la yihiin bu ku yidhi tacliiq iyo iyo ilqay gaar la yihin labada xukun bay gaar layihin bu hab iyo taclam miyaa meey hab iyo taclam waa min afcaali lquluubi sooma min afcaali lquluubi wey labada iyaga waa laga saaraya marka hab iyo tacalam hab iyo tacalam wixii ka soo hadhay waa mutasarif u fiirso hab iyo tacalam wixii ka soo hadhay waa mutasarif waa mutasarifna macnaheedu waa maxay dee maadi unbaad usoo baratee mutaaricna ka imanaya amarna wuu ka imanaya ismu faacil baa ka imanaya master baa ka imanaya ismu fucil baa ka imanaya laakin hab habteedaas umay ahaanaysaa taclamna taclamteedaas may ahanaysa halkaa kudul dhimaato masle fanaynta iyadoo dana eg danantu zaydan qaa'iman mudaaric ka keen waan malaynayaa dhe adunnu zaydan qaa'iman ismi faacil ka keen ana dhaanun zaydan ya ana anigu dhaanun zaydin zayd waxaan u malaynayaa qaa'iman mid taagan ismi mafcuul ka keen zaydun madnuunun abuuhu qaa'iman waxaan ka keennaa aynu ka keenno maxay noo dhiman de amar bay noo dhiman amar amar amar amar bay noo dhiman aye dhanna yadunnu sumayn ee eh, waan kuu fudayna dhanna yadunnu sumayn lam yadunna dhe aye lamta go iyo adina go maxaa soo adhay dunnan de mayado adag ba dunna zaydan qaaiman zayd mala u male zayd mi taagan u male maxay noo dhiman keliya masderkii masderkii cajibtu min dhannika zaydan qaaiman mayna intibayn tahay intiba waa inta haddaba mid kelima aynugu baraarujinaya inta koo iska wada cadee ana dhaanun zaydan ana waa mubtade dhaanunna waa khabar haddaba dhaanunba ismi faacilo zaydinna wuxuu astaa mafcuulkii koobaad qaa'imana mafcuulkii labaad aaway faacilkiisii ana anigu dhaanun waxaan u malaynayaa ana masaasa ya iska ilaaliya iska ilaaliya kitaabkan xagga hoose eegta ana dhaanun soo ma aragtaan ismiga faacil ismiga faacil faacilkiisu haddii uu mustatir noqdo weligii damiirulghayb u noqdaa weligii damiiruleyb noda damiir mutakalim ka ilaaliya weligii waa saqaacidadahays ismiga faacil damiirkiisu muxuu noqdaa un damiiruleyb buu noqdaa markaa damiiruleyb saynu uga dhignaa ana anigu rajulu nin baan ahay oo daanun malaynaya huwa rajulku de zaydin zayd qaaiman mid taagan malaynaya markaas iska ilaaliya ku khaldamin intaasumaan tambiihinaya marka waa maxay hab iyo tacalam wixii ka soo haray waa mutasarif ee min afcaali lqulubi labadana hab iyo tacalam miya iyaga siiqatlamri unbaa loo isticmaalaa oo hab iyo tacalam ah war intaa maslo fahne maxaa soo haray xukun kale tacliiq iyo ilqa maxaa la dhahdaa horta way fududa tacliiq iyo ilqa kutubta hore kusoo marnay u fiirsada eeg tacliiqa waxaa la dhahdaa waxaa la dhahdaa ibtaalu camalihaa ya lafdan laa maxalan waa in afcaashan laga buriyo camalkii ay qaban jireen lafdiga aragtida laakiin maxalka aan laga burin ilqahana maxaa la dhahdaa ibtaalu camalihaa lafdan wa maxalan labadiiba iskugu dar sheekh abdisalaam labadiiba isku raacay camalkii baa laga burinaya xagga lafdiga iyo xagga maxalka tusaaleaan ku fahminayeg waxaad iska tiri zaydun qaimun dhanantu ya zaydun qaimun dhanantu zaydun mina mubtadain qaimuna mayna khabar ahayn ya dhanantuna ficiliya faacil maynahayn awi labadeedii mafcuul mulqaat ya waa mulqaat mayna mulqaad wahusa bitacliiqi wlilgaai waa mulqaad mabala ma jirtoba sheekh macamal falasabe jumlada sideeda ku daade hadday tawasudana waa sideedoo kale insha alla agga dambe ashirada cashirkaa dambe u noqon doonaa ya mar uu wanaagsan yahay in la camal siiya iyo mar isaga inoo keeni doona marka xagga daba martay marka tawasudo lakin waxaan ku fahansiinaya ilqa maxaa la dhahdaa ilqa waxaa la dhahdaa ibaalu camalihaa lafdan wa maxalan camalfalkii ay camal falaysay danna iyo walaalaheed waa inaad xagga lafdiga oo aragtida ah iyo xagga maxalkaba ka burisid maba camal falasaba waa maxay zaydun qaa'imun baa tidhi danantuna xagga dambaad dhigtay haya danantu waxaa la odhanayaa aawey labadeed mafcuul ayna mafcuulayhaa haddana odhan maxaad odhan waa mulqaat baad odhanaysaa maba camal falinba tacliiqiina waa maxay waa ibtaalu camalihaa lafdan hehe lafdan laa maxalante laa maxalan lafdigumaad ka burinaysa lakin maxal kama burisid maxaa dhacay iyada maanic baa diiday maanic waa maxay waa w anantu lazaydu aaimu anantu ficli acl man lazaydun laamkani waa mahay waa laamu ibtidaad laamtan waa laamu ibtida lazaydun alaamu laamu ibtida zaydin waa mubtada qaa'imna waa alkhabar wاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabari fii maxali nasbin sadad masada mafcuuleydana jumladana ooday meeshii waayo laamtani mucaliaada kamid noqon doonta insha cashirka dambu noqon doonaa waxyaalaha tacliiqya ayay kamid noqon doonta laamta loo yaqaano laamulibtida marka iyada maanic baa u diiday xaggii lafdigunbayna ka camalfalayn jumladani maxalkay ka taallaa maxay fii maxali nasba markaa tacliiqiyo ilqaa kala fahma ilquhuna waa maxay waa ibaalu camaliha lafdan waa maxalan tacliiquna waa ibaalu camaliha lafdan laa maxalan waaba intaabade haddaba muxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi waliayri maadi siwaahu majcal kula maa lahu zukin wuxuu ku leeyahay maadiga xukunkii aad usoo ogaatay camalfalkii sooma garna siduu camal falayey mudaaricina saasuu camal falaya maadigi eh, amarkii saasuu camal falaya ismigii faacil saasuu camal falaya waka oo tacliiqii lagu saasoo kale uu gelaya oo waa maxay tusaale saw dhanna una egmayna tusaalen iyadoo maadiya bal iyadoo mudaarica tusaale adunnu la zaydun qaa'imun waa iyadiyo aynu tacliiqinay haddaynu ilqaynana zaydun qaa'imun ya zaydun adunnu qaa'imun ama zaydun qaa'imun adunnu oo kale waa mudaariciga saasoo kale unbuu camal fadhiya weyan macnuhu ma isla fahni waa yahay ta aan tasarrufeen ka waran hayru mutasarrifada hayru mutasarrifada ma galo tacliiq hab iyo taclam tacliiq iyo ilqa ma gelayo afcaaluhaa tasyiir ama afcaalu taxwiilna ilqa iyo tacliiq ma gelayo muxuu gelayaa un muxuu gelayaa un ya ile afcaasha inaynu qaybino maxaynu u qaybinay afcaalu lquluub iyo afcaalu taxwiil maynaan u qaybin i de afcaal taxwiili watasyiri ma gelaya tacliiqu afcaalquluubkiunbuu gelaya qaybta mutasarifka oo aynu ka reebno hab iyo tacalam waa intaa weyan macnuhu mislfani wuxuu yidhi sheekhu wakhusa ku gaar yeel bitacliiqi tacliiqa walilgaa'i iyo ilgaha maa ay alladii kii ku gaar yeel min qabli hab ay istaqara sugnaaday min qabli hab hab horteed afcaasha ku sugan tacliiq iyo ilqa ku gaar yeel min waa siladii maada siladeedii wey walamra wahab ficilka hab qad ulzima waa la laazimay huwa hab alamra amar baa loo laazimay siiqada amarnimaa loo laazimay iyada maadina male mutasarifaadii kalena male mushtaqaadii kale arintaa midma fahne waa hab ku duldhimo kadaa saasoo kale waxaa a tacalam ogowbaa saasoo kale tacalamna yadna waa amarun siiqatu amar baa yadna loo laazimay intaa markuu ku fahansiiye labadaas inayna tasarufin uu kuwii kale maadaama oo ay tasarufayaan maadiga wixii aad u soo ogaatay oo ahaa inuu ilqi iyo tacliiq ku banaan yahay ayaa haddii muaaric ha noqdaan iyo hadday noqdaan amar iyo wixii kalena u sugnaanaya intaa mala fahmi wuxuu yidhi sheekh wowga qaado jacaliimisa mafcuul ba qaadan jirtay sheekh ya wajcal yeel waa maxay yeel waa min afcaali tasyiiri mana waa tan iminkunan tirinayn mina la mafcuul qaadanayn wajcal ka yeel ya wajcal ka yeel haye jacalo oo maxaa jirta bmanaa khalaa wajacala ulumaati hal mafcuul bay qaadanaysa waa abuur weyan taas waaya wajcalka yeel kula maa ay kula ladii kii dhammaantii zukina la ogaaday huwa kulliga lahu maadiga loo ogaaday kaa'inan ka yeel mid u sugan liayrilmaadi liayrilmaadigana waa mafcuulkii labaad kuladuna waa maay waa mafcuulkii kooaad wajcal yeel kula maai kula ladii kii dhammaantiisu kina la ogaaday huwa maaga lahu maadiga loo ogaaday ee xukun ahaa kaainan mid usugan ka yal likayrilmaadi maadiga eyrkii mid usugan ka yal oo mudaarici iyo amarkii iyo ismiga ficliga kuya min siwaahumaa labadaa ficil waa hab iyo tacalama wixii ka soo hara wixii ka soo haray xaalada uu ahaaday eyrkaasi oo labadan iyagu ma tasarufayaan amar bay ku dul dhimanayaanbu guuri ama afcaashii kale aad tasarufaysay dee maaldi umman soo baranay xukunkiisa waxa kalena maadigaa unbuu la xukun yahay oo saad maadi ula dhaqantid unbaad ula dhaqmaysaa waxa kalena warkuma caddo wallahu aclam subxaanaka allah ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk